rabtay in laguu qabto laakiin qof gaara ah lama gelaysid dadkaad dhex dhigaysaan waxaan leedahay shaqadaa qofkii ii qabto waxaasaan siinayaa baadidaa qofkii ii soo harana waxaasaan siinayaa ujeeddadaadu waa camalkaa iyo shaqadaa in laguu qabto ciwadkaa iyo ujradaana aada bixiso laakiin qofka qabanaya waxdano weyn kama lihin qofkii qabtaa waa kugu isugu mid laakiin ijaaradu hal qof oo mucayana iyo shaksi mucayana baad wada hadlaysaan oo heshiiska gelaysaan caqdiga iyo shuruuduna idin dhex maraysaan waxaa kaloo ku kala duwan yihiin maadaama ijaaradu darafka kale ay wax idin dhex marayaan mucayan uu yahay adiga markii aada heshiiska dhinacaaga ka ogolaato isna inuu ogolaado wixii qabuulka la dhihi jiray uu sameeyaa la rabaa laakiin jacaaladu maadaama uusan qofku mucayan qof gaara uusan ahayn qabuul looma baahna masalada asal bay leedahay qur-aankana qisadii nebi yuusuf baa asal u aho qaaluu nafqidu suwaaca almalik waliman jaaa bihi ximlu baciirin wa ana bihi zaciim waliman jaaa bihi suuskii wax lagu miisayee boqorku lahaa qofkii keena guddooni ha noqdee ximlu baciirin aw wuxuu raashin qaadaan siinaynaa waxa la rabo waa suwaaci in la keeno camalkii waa la garanayaa ujrada la bixinayana ximlu baciirin weeye laakiin qofka heshiiska camalka ah inuu qabto laga rabo qof mucayana maaha waa liman waa siiqatu cumuumin qof kasta oo arrintaas sameeya saas darteed bay baabul jicaara u daliishadaan ama jinka kor dhiga ama hoos dhiga ama godow jucaale iyo jacaalo midla tiraadaba mana waa wax isku wada mida saas darteed dhinac waa ka ijaara waa camal iyo ujro lagu qaadanayo dhinacna way ka yar duwan tahayoo qabuulna uma baahna waayo qofkii mucayan ma aha waxaa ka dhalatay xukunka inay ku kala duwan yihiino baabulijaaradiiyo taamka ahaydna waa caqdi laazimu arafayn saa soo maroo midna kama bixi karo tan laakiin waa caqdi jaa-izu طarafayn oo qofkii lahaa wuu ka bixi karaa ee ballantan qaaday shardi bay leedahay noo iman doona culamada qaar waxay baabkan soo geliyaan adilada jacaalada xadiis nabiga alay sala slam iyo qataada oo bukhaari iyo muslim warinayaan oo nabigu leeyahay man qatala qatiilan falahu salabu iyadoo jihaadkii lagu jiro si nabigu ugu dhiirigeliyo dadka jihaadka waa wuxuu yihi qofkii nin ninkii qofkii qof dila waxa uu wata isagaa iskale hadduu lacag wato hadduu dahab wato hadduu dhar wato hubka u wato adaa iskale ninkaad isho marka xadiidkaas bay fuqahada qaarkood waxay ka dhigaan min baabi aljacaala sababtoo camalku waa inaad disho ujraduna waa waxa uu wato manna waa siqatu cumuum bay yidhahdeen oo shaksi mucayana maaha insha allahu tacala adi markii baabkeeda la tagaan salafkaa iyo culimada madaahibtooda la arki doona haddii ala yidhahdo haddaba nabigu calayhi salaatu wasalaam qaar baa saa yidhi xadiidka adilada baabuljacaal uu ka mid yahay bay yidhaahdeen waxay qaarkood culimmadu ku daraan xadiidkii abi saciid alkhudri ee saxiixeynka ahaa uu leeyahay waxaan soo martinay reer gaalay ahaayeen way naga seexdeen namaanay martigelin iyagoo kor degan oo laga seexday baa duqii reerka iyo suldaanka iyo garaad iyo ugaas midaa tiraadaba baa waxbaa qaniinay ninka waa seexan waayey wax walbaa la sameeyey takhtar baa loo keenay kanaa la siiyey waxba markii la waayey yaa waxay is yidhahdeen war nimankaa ina kor degan bal aan weydiinna wax dawo haya oo arrintan xal u haya waa u yimaadeen waxay dhahan war ninka odayga baa nalaga qaniinay wax dawaa miyaad haysaan abu saciid alkhudri baa wuxuu yihi oo raggii kamid ahaa ha waxaa lagu dawaya waanu haynaa laakiin tani soo martin inaad naga seexateene de nala heshiiye bilaash idinku daweyn mayno waayo marti baan idinahay waad naga seexateen waxay yidhahdeen waa yahay nala heshiye ah, hayn ari ah oo riwaayadka qaarkood soddon ari ah ku tilmaameen baa lagula heshiiyey waa soo kacay oo faatixaduu ku akriyey ninkii waa caafimaaday arigii baa lasoo siiyey markay meeshii soo tageen bay isweydiiyeen oo aan qaybsanna yihahdeen rag ba waxay yidhahdeen warhee dhahaye horta xalaal miya mise ma aha waa shakiyeen waxay yidhahdeen isagoon la qaybin oo isku duuban horta nabiga aan u tagno hadduu xalaal yahay markaasaynu qaybsan nabiga u yimaadeen say wuxu dhacay bay u sheegeen wuxuu yihi ina xaqa ma akadtum alayhi ajra kitaab اllahi waxa u fiican ujro ku qaadataan kitaabka ilaahay wey abu saciidna wuxuu ku yihi wamaa yudrika anahaa ruqya warni see ku ogaatay in qofka lagu akriyi karo see ku ogaatay adig nabig asan wuxuu yihi qaybsada ana saami igu dara waxay yidhahdaa nabigu saami igu darada wuxuu uga jeeday inuu ku dhiirigeliyo ku u caddeeyo inay xalaal tahay si ayna uga shakeyn isagu wuxuu haystuuba dadka siin jiray waxay ahayd tiibihaa wa xillihaa qaybsada hadduu yidhaahdo in naftooda uu xoog ku haru ka baqay ani xataa igu dala markaad tiraahdo xalaalnimadeedii shaki kama jira wey saas uga jeeday nabiga casan maxalushaahidku waryaax waxsiinaan oo ninka noo daweeya waa baabuljacaala bay yidhahdeen culamada qaarkood raxmat ullahi calayh calaa kulli xaal baabkani shaqada ayaa ii qabtaan oo waxaa ii keena oo waxa yar waxaa aan siiyaa magaca albaabka la yidhahdaa idaa qaala hadduu yidhaahdo man banaa lii qofka ii dhisa xaa'itan gidaar ii dhisa falahu dirhamun hal shilin baan siinayaa tusaale ahaan wey aw man radda lii qofkii ii soo celiya aabiqii qofkii iga dhuuntay falahu kadaa waxaa yar waxaas igu leeyahay fa haadihi jacaalatu way isagaa wuxuu u sameeyey xaq qofkii hawsha usoo qabta yugtafaru fiiha waxaa la iska cafinayaa la saamaxayaa jahaalat lcamali camalka la samaynayo intuu qaadanaya aan la wada garanayn duuna jahaalati alciwadi laakiin waxaa la bixinaya jahaaladiisa lama saamaxayo bimacnaa wuxuu rabaa inuu ku yihaahdo mas'aladani waxaa loo baneeyey lagu baneeyey waxaa la yidhahdaa calaa khilaafi alqiyaasi qiyaaska qaacidada bayciya mucaamalaadku wuxuu ahaa in camalkuna macluum yahay ujraduna macluuma tahay camalkan ninkii ii qabta aada leedahay qofka intuu ku qaadan doona garan maayo laakiin ujrada waa la garanayaa xaajada jirta darteed baa loo ogolaadayo camalka jahaarada ku jirta maadaama aan la xadidi karin xaajadii iyo baahidiina ay jirto saasaa loo ogolaaday buu ku leeyahy faman banaa ninkii dhisay diriga ee gidaarkii aw radda ilayhi usoo celiya alaabiqa wix qofkii ka dhuuntay walow jamaacatan kooxba ha noqdaan dadka shaqadaa qabtaye istaxaqa aljucla wixii loo yeelee la ballan qaaday buu mudanaya shaqadii haddii la soo qabto ciddii soo qabatay baale ama qof keliya ha noqoto ama dad badan ha noqdaan waman camila ninkii camal fala bilaa sharin shari la-aan ninkii dembigii dhisa baadideeda soo celiya isagoon ballanqaad hore jirin ninkii ii celiya baadideedii waxaasaan siin haddii la yidhaahdo ood soo celiso wixii waad leedahay nin baadi ka maqnayd oon isagu waxba ballan qaadin oon dhihin ninkii ii celiyay intaasaan siin haddaad baadidiisii u keento ujro ma weydiisan kartaa wuxuu ku leeyahay maya lam yastaxiq mudan maayo shay-an waxba halkani wuxuu ku leeyahay maadaama camalka adigu aada samaysay wax heshiis iyo muqaabiloo lagu ballan qaadayna uusan jirin de camalkaaga iyo juhdiga iyo dadaalkaaga waa tatawuc iyo tabaruc wey fuqahada qaar baa mas'aladaa hadal ka soo celiyey waxay yidhaahdeen qaarkood waa la tafsiilinayaa waxaa la eegayaa qofkan baanida soo celiyay hadday jiraan dad xirfad ay u tahay inay banaanka wareegaan oo wax baadi un ay daydayaan baadi markay arkaanna ay soo celiyaan ay dadka u keenaan sidaana ku shaqaysa oo curfiga lagu yaqaan oo ujro ku qaata qaar bay waxay saa kusoo qabtaan ujray ku leeyihin oo curfigu waakay qaacidadu hayaan caadatu muxakama waalmacruufu curfan kalmashruuطi sharطan shardiga iyo curfigu waa isku mid bay yidhaahdeeno ninkani haddaan wax la siinaynin maba soo celiyeen curfigan inuu ka shaqaystaa waxaa lagu yaqaan waxay leeyiin masaa'il badan oo fuqahadu ay yidhaahdeen ciwad baa la bixin iyadoon shard iyo hinsiish badan jaro jirin oo ay masaa'il ijaare iyo kuwan ka mid tahay acmaal la qabanayo oo curfiga loo cuskaday bay lamid tahay maxaa kamida falow dafaca haduu dhiibo hawban maruu ligasaalin mid dharka dhaqo u dhiibay nin meel meherada u furan tahay oo laamadaayadii sii jooga ama meeshii doobiga ahayd iyo qayklinaagii jooga buu dhan u dhiibay faqaala wuxuu ku yii isiluu dharkan dhaq walam yusami lahu uma magacaabin ujratan wuxuu ijaar ahaan u bixinaya ma magacaabin lagamana wada hadlin nin meesha joogaad u timid dharkii isagoo mashquulsan baaba timido waad u dhiibtay ama isagoo bac ku jiraad u dhigtay waad iska tagtay dharkay dhaqaatiri waa kuu dhaqay fakasalahu waa dhaqay ujrana maydaan ku heshiinin wuxuu yihi lam yastaxiq shay-an waxba mudan maayo <clears throat> mas'aladaas waa masaladii hore oo kale shaaficiyaduna aad bay isugu qabteen rag badanoo mutaakhiriintoodii kamid iyo mas'alada sida uu jeclaystay nawowi iyo khazali iyana ninkaa u ujratulmili buu leeyahay sababtoo ah meel baa u furan curfiguna waa inuu lacag ku qaato adna markaad keenaysa lacag baad ku talagashay isagana lacag buu ku talagalo oo meesha uwajoogaa markuu kaa qaadayay curfiguna waa inuu lacag ku dhaqo maxay dhaheen curfigaa la xukumayaa maadaama ninkan lacagu wax ku dhaqo shartin lafdi a looma baahna haddii sharti curfiga jiro masalada haddii saa la yihi fuqahada hadalka keenay masaladii hore jacaaladana min hada albaabi bay geliyeen shardi uma baahna mar duu sharti curfiga jiro shardiga lafdiga booskiisii u garayaa fain qaala hadduu yidhaahdo <clears throat> ninkii dharka dhaqay sharabta lii waxaad ii shardiday ciwadan bedel inaad waxisiinaysaad i ballan qaaday oo fa amkana uu inkiro ila kuma ballan qaadin allahay ka hadla falqawlu hadalka laaraacaya ee xooga badani qawlu lmunkiri ninka wax inkirsan qawlkiisa dadka loo dhaqay wey bimacnaa walaa bayina markhaatina ma jira wey tan markhaati jirin wa cala uu rajaxay daahirka ibn naqiib raximah tacaala ee uu leeyahy lam yastaxiq shayan kaa haddaan qaadano oo hadhow laakiin la isku qabsado amarka markaan dhaqayo lacagna ay siisaan isku ogeyn iyo iskumaynaan ogeyn markhaatina uusan jirin albayinatu cala almuddaci isagaa lacag baa la ii ballan qaaday lehe waa inuu markhaati keenaa haddii uu diida sow ma aha walyamiinu calaa man ankar falqawlu qawlu munkiri ay biyamiini dhaarku ku daraya walikulli minhumaa mid kastoo labadii dhinaca kamida wuxuu xaq u leeyahay fasku ah inuu fasakho oo hawshii uu ka baxo ninkii yidhi ciddii waxaa ii qabatay intaasaan siin caqdi heshiiskii wuu ka noqon karaa hadalkii ninkii hawshaa bilaabayna isagoo dhexda jooga wuu isaga tegi karaa qofkani hadduu isaga tago waxba ma laha laakiin qofkii ballan qaaday hadduu ka noqdo laba mid wey hawshiiba dad ma la bilaabay mise lama bilaabin haddaan laba bilaabin de waxba ku laazimi maayo laakiin dad baa shaqadii bilaaboo bartanka kaga jira isagana waa ka noqday maxaa la samay laakiin in fasaka hadduu caqdiga ka baxo saaxibulcamali ninkii shaqada lahaa ee loo qabanayay bacda shuruuci markii la gudagelay kadib lazimahu qisطuhu inta la qabtay qaybteedii baa waajib ku ah min alciwadi bedelkiiyo ujradii uu ballan qaaday shaqada boqolkiiba inta lasoo soo qabtay yaa wixii uu ballan qaaday boqolkiiba intaa laga mudanaya shaqada boqolkiiba toddobaatan haddii la qabto caqdigi uu ka baxo halkaasaa lagu joojin ciwadkii boqolkiiba toddobaatan mumiska dhigi wa fiimaa siwaa daalika taa waxaa ka soo haray oo shaqadiiba haddaan la bilaabina laa shay-a lilcaamil ninka caamilka ee shaqeeyey waxba male waa haddii shaqadoon la bilaabin saaxibuulcamal ka noqdo kow iyo hadduu ninkii camalka haya dhexda kaga tago shaqaad bilowday ninkii waxaa ii sameeya waxaasaa siin baan weyy dhexda markaad joogtaad shaqadii ka tagtay intaad qabatay ma mudan maya wayaad akhyaarka kaga tegay qofkiina qof kale inuu raadsada ku qasbay intaasi waa baab uljacaala baabkan kale baabu luqaati wallaqiiqi wey baadidii weeye oo xoole iyo dhad ah alluqaa hadday yidhaahdaan fuqahadu curfigoodu waa baadida xoolaha laqiiq hadday yidhaahdaanna waa bini aadan baadi oo meel la dhigay wey gaar ahaan ilmaha yaryarkaa qof weyn jid baa la tusaaye ilmo yaroo mara ku duuduubanoo meel yaallo wey laqiiqna waa la yidhaahdaa mambuudna waa la yidhahdaa mid la tuuray iyo mid meel lagu tuuray labada era isku macna wey <clears throat> labadaasay ku saabsan tahay waa baadi xoolo baadi oo lumay ood heshay iyo ilmo caruur oo baadi oo aada heshay waan cid dhashay la garanaynin xooluhu waxay baadi noqdaan markii waxan aan la garanaynin laakiin xool aad heshay ninkii lahaa aad taqaano inaad celisa wey ilma aad heshay dadkii dhale la garanayo dadkoodii baa loo celin baanaad helay wey maaha laakiin ilma la iska tuuray wy dariiqa adoo maraya ma ilmo waaqwaaqloo mara ku duuduuban oo dad agteeda la dhigay baad aragtay ila waayahan dambe inagu waa ay badan tahay xaafadeenna waa kusoo badanaysaa idaa wujida alxuru idaa wajada alxuru nin xorayi hadduu helo addoonkii baa baxay arashiidu oo rashiid ahoo maalka maamulaadiisiiyo tasarufkiisa loo ogol yahoon safiih ahayn luqatatan baadi buu helay jaaza waxaa banaan iltiqaatuhaa qaaditaankeeda waa banaan inuu qaada baadidaas xukunka asliga ah way banaan tahay fain watiqa hadduu kalsoon yahay biamaanati nafsihi naftiisa ammaanadeeda hadduu ku kalsoon yahay nudiba sunna weeye baanida qaaditaankeedu wain khaafa alkhiyaanata hadduu isaga boqo inay ku lunto oo u xaqeeda mari waayana guryaha karaahiyo weeye xaraan maaha <clears throat> maxaa yeelay cabsida keliyihii waxba taxriimiso <clears throat> waxaaba laga yaabaa inu sakrayaan halkan wuxuu kaga hadlay baadida qaaditaankeeda daahirka nusuusta marka la eegase baadidu laba wasfi baa saameeya xukunka qabaqaadideeda wasfiga koobaad waa makaankeeda meeshaad baadida ku aragtay maduur cidlo ahaa mise waa meel deegaana wasfiga labaad ee saameeya <clears throat> baadida nooceeda wey baadidani ma baadi sugi karta sida aalibka ninkii lahaaba se waa baadi aan sugi karin haddii ay baadidu joogto meel duur cidla ah dadkiila ama dadkii lahaa aanay sugi karin qaadisteedu waa sida uu sheego sunno weeye qofkii gudan kara xilkeeda haddiise baadiduna ay tahay baadi aan sugi karin ninkii lahaa waan fasiri doonaa ereyadaas haddiise baadidu ay joogto meel deegaana ama laga dhowya dadkii lahaana ay sugi karto ha u dhowaan dadkii lahaa ay sugi karto waxay daabit uga dhigaan fuqahadeennu maa yamtanicu min sigaari sibaaci xayawaan nool hadday tahay baadidu waxa waraabaha iyo duurjoogta yaryarkaana aynan taaban karin sida geela oo kaleeto ha taabanin ninkii lahaa waa daba socdaa raadkeedana waa soo hayaa meeshuna waa deegaan bisharti waxay yidhahdeen meel tuugo badan inayna ahayn meeshu tuugo badan tahay nin kalaa dhexda uga bixi uga bixi lahaa baadida qabo meeshu tuugo badanna ma laha waana deegaan iyo cidiya badan bay ku dhowdahay oo duur cidlo oo bahgooyaan oo libaax iyo bana ma aha iyaduna waa geel iyo dawaci iyo xayawaanka duurjoogta ahe bahallada wax cuna laakiin meelaha reeruhu joogaan aga wareega <clears throat> bahallaha yaryarkii way iska celin karaa geel taa iska daa laakiin lacag iyo ari iyo meeshii lagu arkaba iyo geel duur cidlaa a joogi iyo geel meel tuuga badan joogi iyo iyaga waa la qaadi nabiga ala sala sl xadis zayd ibn qaalid oo saxaaxa ku yaala baa nabiga la weydiiyey can daalati ibili geel baadiya ah haddaan arka maxaan sameeya wuxuu yihi maa laka walaha adiga geel baadiya ah maxaa qoortii sukan geliya dacaha faraha ka qaad fa ina macahaa xidaaha wa siqaaha kabaheedi way qabtaayo dhagaxaa iyo qodaxdaa iyo way ku dhex socon kartaa <clears throat> wa siqaaha biyaheedii iyo barkadeedii iyo booyadeediina way wadataayo bil bay biyo ka maarmi kartaa taridu lmaa taridu lmaa wa shajar biyahana way iska aroori geedahana way iska daata xataa yajidahaa rabbuhaa ilaa ninkii lahaa u helo halkaa waxaa ka muuqata de way isku filan tahay ninkii lahaa ilaa uu yimaado meesha tuuga maleh bay ka dhalanaya fuqaadi hadduu nin kalaba dhexda uga ay badan tahay de xoolaha dayici nabiga waxaa la weydiiyey can daalatin hanam neef ari oo baaya ka warran baan isaga markaasuu wuxuu yihi kuda qaba bui qabo neefka ariga fa inamaa hiya laka aw liakhiika aw lidii marka haddii saddex midun bay noqon inaad qaado oo aada yeelato wax laysaad weydi ama qofkii lahaa kuugu yimaado walaalka xoolihiisi helo ama intaa iska dayso in waraabaha yadadka meelaha ku qarrabsado halkan maadaama waraabihii yaryaraa la sheegay waxay leeyihiin hadduu xayawaanku yahay mima yamtanicu min sigaari sibaaci faraha ha taaban laakiin lacag iyo ari iyo xayawaanka yaryarkaa waa qaadi isku soo celceliyo qaaciide mucayana ayay fuqahadu sheegeen waxay yidhaahdeen hadday gaalibu danigu tahay goobta la joogo zamanka la joogo iyo nooca baadidu qaalibu danigu haddii ay tahay in qofkii lahaa uu heli karo si uu ku helaba inaad iska daysaa fiican intay ku dhuman lahayd hadday haalibu danigu tahay inuusan calfanaynin haddaad ka tagtana inaad calfatiyo u calfado midun bay noqone qaab baadida taa waa axkaamteeda faahfaahintiisaa keeni doona uma yundabu kadib waxaa sunnaa an yacrifa inuu aqoonsado markaad baadida qaadayso jinsahaa jinsiga ay tahay ma geelbaa ma lobaa ma ariba lacag hadday tahay waa lacag jinsigea ah, ma dolarba ma geli sarliina ma shirin kenya ma soomaaliba ma yura inaad aqoonsato wey ko wa sifatahaa sifadeeda inaad aqoonsato wey hadday xoolihii tahay tilmaantiisi inaad garato wey wa qadrahaa tirada inaad garanaysa wey waa imise neef waa imise shilin waa imise dharkan aad heshay alaabta iyo kaba aad heshay waa inaad aqoonsataa wa wicaaha weelka ay ku jirto hadday alaab tahay weel ku jiriya lacag iyo boorsada ay ku jirto ama bacda ay ku guntan tahay waa inaad aqoonsataa iyadana wawi ka ahaa waxay ku xixihan tahay hadday xarig ku xihan tahay ama ay quful ku xihan tahay xarigu waa nooce qufulku waa nooce waa inaad aqoonsataa bimacnaa waa inaad waxay til ku xirnaay ee lagu garan lahaay oo dhan aad si fiican ugu fiirsataa waye wahuwa wikaagu alkhaytu waa xariga alladii rubitat bihi kaasoo lagu xihay xariga lagu xihay baa wikaa la yidhaahdaa intaa nabigaa sheegay alayh salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey ninkii bacdi lacag hela maxaan samaynaa nabiga nabigu wuxuu yihi cirabka ka ahaa wacifaasa weelkeeda iyo xarigeeda ugow uma carifaa sanatan sanad iyo iyaboy sanad naari waxaa kaloo sunna marka aad hesho xoluhu marka ay cusub yihiin intayna waxoogay gacantaada iyo jeebkaaga ku raagin waxaa badan inayna kuu soo degdegin maad qarsatid baa badan alaasan iskaba qaada wallahi qof musliga ka dhuntay axkaamtii inaad maadiso adba kugu soo degdegin ko waxoogay hadday kugu yar raagto ama kugu yar dheeraato shaydaanna waad kaa faa'iidaysan hunguri iyo dabac baa ku geli marka taasee looga hortagaa markaad hesho oo markhaati u samee hadhow markuu ku yidhahdo ma iska qaata shaydaan waraa xoolahaad markhaati u yeeshay wallahi waa ceebooyi saad ka cabsataan rabaa nabigaana amrayo xadii iyaad ibn ximaara saxiixa wuxuu ku leeyahay man wajada luqatatan falyushhid daa cadlin ama daway cadlin ninkii baadi hela qof ama laba caadiliina ha markhaati geliyo walaa yaktum yaanu qarin walaa yuayib yaanu dhuumin baadi neef xoolaa hadduu yahay intaad xoolahaaga reerka jooga ku dari lahayd geedi duurka jira inaad u dirto si aan loo arag meelaan dad ka dhaweyn jooga lama ogola ha dhuumin marka nabi ala sl ha markhaati geliyo yaanu qarin yaanu dhuuman qof cadaalad ana markhaati gelin nabigaa ina faray sala allahu alayh alih wasalam hal masalo ka laga soo reebayaa waxaa loo naadinayo muddadii hadday dhammaata naadadu adaa yeelanaya markii baadida xaramka laga reebo baadida xaramka lamaba la milkiyaba weligeed uma in kaana hadduu yahay aliltiqaatu qaaditaanka goobta baadida laga helay fi lxarami hadday tahay ko aw kaanad haddii ay tahay alluqadatu baadidu jaariyatan gabar yar ay tahay yaxilu lahu u banaanaan lahaa wacuhaa inuu u tago reeraysto bimilkin aw nikaaxin uu reeraystay u banaanaan lahayd waa gabadh ilmaha heshay maxaa xoolaha loogu daray gabadha waa hadday addoon noqoto baaburiqi hadday gasho way aw wajada ama wuxuu ka helay fii bariyatin meel duur cidlo oo baadiyaa xayawaanan buu ka helay xayawaan yamtanicu iska celinaya min sigaari sibaaci duurjoogta yaryarkaa ka baciirin neefgeela wa farasin aras wey iyo wa arnabin bakayle iyo wa dabyin bahashan eelada ama garaluugta la yihahdo iyo wa ayrin shimbir in dan leeyahay astaanteed ay ka muuqato kuwan duurjoogta falaa yajuuzu ma banaana fii hadihi mawaadici saddexdaas mawaadic dhowrkaa mee ah arrimood an yaltaqita inuu qaado ilaa lilxifdi inuu ilaalinayo calaa saaxibiha ninka lahaa maahan halka masaluu rabaa inuu tilmaamo baadida markaad qaadayso baadida markaad qaadayso niyadaada ku talagalkaagu muxuu noqon karaa waxay yidhahdeen laba labadaba way bannaan tahay litamalluki inaad adiguba yeelato inaad u uqaado weli inaad naadisa waa waajib fii bacdi axwaali maahan inoo iman doonta litacriifi inaad naadisoo dadkiina ha raadisa aad u qaado taana waa la ogolyahay tamalluga laakiin waa in shardi ku xirnaada bacda tacriifi qofkii ahaa haddii aadan helin inaad adigu qaadato niyadaada inay ku jirta dhib maaha nabigana waxaa ka soo dhacay sal muslim wariyey zayd ibnu qaadi riwaayadiisu waxay ahayd laa yu'wi daallata ilaa daalun maa lam yucarifa baadi ma qaado qof baadia ah maahane haddii aanu naadinaynin laakiin bacd naadada kadib inaad yeelato niyadaad inay ku jirta dhib maaha markaad qaadaysaba waxaa kugu xambaaraya inaad qaadda ay taa noqoto dhib weyn maaha marka laga reebo dhowr arrimood xaramka xaramka nabigaaba diiday calayhi salaatu wasalaam oo maka markuu ka hadlaayey wuxuu yihi laa tultaqatu luqatatuhaa ilaa limucarifi baadideeda ma qaadi kara qof naadinaya maahan hooyada lama milkiyi kara ko jaariyadaa tamallukan inaad u qaado waxaa baxay keenaysaa inaad durbo horta xukuntay addoon inay tahay kadibna iyadoo la xaqiijinin inaad milkiday aada banaysato cirdigeeda oo addoon aad ka dhigato oo milkil yamiin bay igu banaan tahay aad tiraado wuxuu markay cirdi noqotana adnaa shubha hadday soo gasho wuu xaaraantiniboobaa lianna asalka addaacda xurmatu wey inaad yeelan doontana lama hubo dhinac kale inay addoon tahay lama hubo duul cidlaabaa laga helay haddii abwaasha asalkoodu ibaaxada ahayd shubha ma xaaraantinimayso laakiin addaacdi iyo cirdiga furuujta asalkoodu taxriimka ahaa haddiiba shubha yari timaado taxriimkay noqotaa marka tama lagumaba qaadi kartidba xayawaankan sigaaru sibaac iska celinaya baanaankiisana daaqayana maa laka walahaa dachaad xadiiskii hawey ah haddaba intaasoo xaaladood waxaa qaadi kartaa hadday niyadaad u tahay aada naadisid oo dadkii lahaa aad raadisid iltaqata hadduu qaada litamalluki inuu milkiyaba hadday ujeedadiisu tahay xaruma xaraam bay noqon dembi buu ku dhacay isagii wa kaana baaminan wixii xoola ah inuu eh, damaanad daysay gelaysaa xoolo daynoo ku maqan way waayo markuu qaadayo ixsaan uma qaadine milkibuu u qaatay kadib waxay gaadhaan iyo hadday dhimato isagaa laga rabaa tacadiyan aw hayra tacadin min jinsi lcasbi bay noqonaysaa bule wa fii maa cadaa daalika xaaladaha wixii ka soo haray yajuuzu waa banaan yahay in la qaaditaankii lilxifdi watamalluqi laba waa loo qaadi karaa oo nabigu ariga waa ki yihi fainamaa hiya laka aw liakhiika aw lidiibi fain istaqata hadduu qaado marka lilxifdi inuu xifdiyo oo dadka ilaahaan raadiyo buu u qaadayo ku talagelkiisu yahay lam yalzamhu naadadii laazim iyo waajib kuma aha tacriifuhaa inuu naadiyo waajib kuma aha waa qowl daciif ah madhab sida raajixa madhabka daahirka nusuustana ah naadadu waa waajib inay waajib tahay calaa kulli xaalin yaa madhabka ah daahirka nusuustana sidaa weeye wa takunu cindahu agtiisa waxay noqonaysaa <clears throat> amaanatan amaanay ku noqon laa yatasarafu fiiha ku tasarufi maya abadan weligii ilaa an yajida ilaa uu ka helo saaxibahaa ninkii lahaa fayadfacuhaa ilayhi wuu u dhiibayaa ku wareejinayaa hadday ujeeddadaadu niyadaadu xifdin iyo ilaalin xoolahan dadkii lahaa in la helaa laga yaaba ay tahay waad unaadiyado waad ilaalin weliga mana milkiyi kartid aakirkaaga <coughs> way dafaca hadduu isaga dhiibo isaga wareejiyo ila alxaakimi qaadida lazimahu qabuul qaadiguna qaadaa waajibku ah waayo isagaa danta guud u taagan nacam waa sida aan sheegnay buu luqaطaة xaramise xaramka baadidiisu maca kownihaa lilxifdi iyadoo in la xifdiye ay tahay waxa loo qaaday yajibu taxriifuhaa in la baadiye waa waajib oo laa tultaqaطu ilaa limucarifin buu nabiga alayh الsalaatu wasalaam kuwii kalena naadu waa waajib baynu soo rajaxno daahirka nusuusiya madhabku sidaa weeyaan wain iltaqaطa haddii u qaado litaballuqi inuu aakhirka milkiyo isagoo doonaya wajaba waxaa waajib an yuxarifahaa sanatan sanad inuu naadiyo sanadka waxaa la naadinaya waa xadiidkoo maalinkaad heshay laga bilaabo ilaa maalinkeeda kale sanadka laga gaaro ayaad naadin war baadida ayay ka luntay baadhi saad u naadin iyo meelahaad ka naadin waa lagu sheegaya dhegayso waxaan tegi meelaha tajamucaatu naasi dadka isugu yimaadaan iyo meelaha madaantee loo malaynayo inay tahay meesha dadkii lahaa ay ka raadinayaan kow calaa abwaabi lmasaajid masaajidda albaabadooda gudaha maaha banaankaa la istaagiyo barbaadiyay ka luntay laga dhigi walaswaaqi suuqyada dadku isugu yimaadaan iyo walmawaadici meelihii alatii wajadahaa uu helay fiiha iyada cala alcaadati sida caadada cala alcaadati waa inta dambe maalihii aad ka heshayna qofku aaggii maalihii uu wax kaga lumay wuu qiyaasaa waa yimaadaayo waa kusoo noqnoqdaayo waa wareegaa maalihiina hadday meelo la degan yahay tahay iyadana waad marmariyo waad ka naadin laakiin duur cidlo fog baad ka soo heshay duurkii cidladaa ku noqo meelo geedigu ku yaallaan ka naadi lagu dhihi maayo calى alcaadati sida caadadu tahay buu u daadin maxaa looga jeeda caadadu say tahay fa fii awali اmri marka u horeysa yucarifu wuxuu naadinayaa طarafay nahaari maalinta labadeeda gelin labadaa dhinac gelin buu naadinayaa oo meelahaa ka naadinaya sababtoo ah baadidu markay cusub tahay qofkiina hadday dayiisu waa badan yahay gelin hor iyo gelin dambaba haddaad naadiso inaad la kulantaa badan uma fii kulli yawmin maratan waxoogay taa markuu wado maalintiiba hal mar buu naadinaya markuu taa waxoogay wadana uma fii kulli usbuucin usbuucii hal mar buu marayaa meelihii waxoogay kadib uma fii kulli shahri bishiiba hal mar maratan hal mar baxayu laa yunsa iyada oon la halmaamin atacriifu la weynaadadii hore ninkan maanta isagoo taagan markii la arko la xasuusanayo inuu maalin horena taagnaayo oo naadinayay oo wayuclamu la ogaanayo anna haadaa naadadani takraaru lahu naadadii hore lagu soo celcelinayay inay tahay hadda waxaa la adeegsan karaa qasab maaha masaajidda iyo ridahooda <clears throat> idaacaddaad ka naadin kartaa joornaaladaa lagu naadiyaa baadidaa qofkay ka luntay baadidaasaa lahayaa fayadkuru wuxuu sheegayaa qof markuu naadinayo bacda awsaafiha tilmaamaha qaarkood buu sheegi walaa yastawcibuha dhamaystiri maayo da dhamaystirta waa waranaanaha isiida anaa fududeeyey soo ma qayb baad sheegi markuu yidhahdo anaa le aabaga luntay tilmaamaheedii baan dhihi dhamaystir kaasay aha kaasay aha haddii uu helo oo tilmaamihii waafaqo waa siin waadna markhaati gelin cinda alfuqahaai si hadhow haddii wax ka soo noqdo aan adiga lagugu soo noqon laakiin haddaa tilmaamihii aadan usan garanin siin mayse <clears throat> waayo nabiga alay salatu salaam wuxuu yihi haddii qofkii saaxiibkeed yimaado oo tilmaamaheedii sheego waa tii nabiga taabixi alayh isalaatu wasalaam xoolihii qaar wain kaanat iluqatatu baahiduha baadidu hadday tahay yasiiratan waxyar hadday tahay wahiya baadida yari mimaa laa yuta'asafu calayhi waxaan loo murugoonin oon looga nixin weeye calayhi isagaan aada looga nixin wey oo yucradu canhu laga jeesanayo oo la iska daynaya daydagiisa haaliban sida badan idaa fuqida haddii la waayo wax waxaa jira haddaad weydo aada uga walbahaariy oo dayday iyo wax haddaad jiro waxaa jira haddaad weydo hareeraha fiirinaya hoostaada kadib waad isaga socon waxaa intuu hareeraha fiiriyay qofkuusan wax badan daydayaynin aadna uga walwalaynin baa yasiir la yidhaahdaa waxaa kalena xoolo badan wey waxaa dhici karta inay noqdaan xooluhu markaas saddex kuwa badan kuwa yar iyo wax udhexeeya oo laga yaabo saacad iyo waxoogay warni wax saasa ah. u dhowr jeer warayso kadib isaga tago iyo wuxuusan ka samri karin qofku wuxuu leey marka hadday yar tahay lam yajib tacriiquhaa sanatan sanad in la naadiyo waajib maayo bal zamanan wakti baa la naadin yudanu loo malaynayo ana faaqidahaa qofkii waayey acrada acrada canha inuu ka jeedsanayo iska badaayey masalada waxaa u daliila fuqahada waxay u daliishadeen dhowr xadiid inna way asaxday inna waa dicaaf laakiin macnaha bay faa'iideyneysaa fi ljumla bay u daliishadeen waxaa ugu saxiixsana waa xadiidkii anas ee saxiixeynka ahaa nabigu alayh salatu slam buu leeyahay wuxuu soo maray timir dariiqa taalla markaasuu nabigu yii lawlaa anii akaafu an takuna min asadaqa la akadtuha ama la akaltuha haddaana ka baqay min sadaqa inay u noqoto waan cuni lahaa hal xaboo timira wey qof bay ka dhacday waana maal baadi oo meesha yahay nabigu maadaama hal timira ay tahay sadaqanimu u daaye waa baadi dad kale leeyah uma daynin wixii yar in la iska cuni karo la iska qaadan karo laga garta laba xadiiso kaloo dacaafaa jirto midna waa xadiis axmed iyo abu daauud wariyeen oo jaabir laga wariyey radi allahu canhu ardaa u le rakasa lanaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam fi alcasaa wsawqi wاlxabli waashbaahi yaltaqituhu rajulu yantaficu bih nabigu wuxuu noo ruqseeyey usha iyo yar iyo usha yar weyn iyo xarig iyo wixii lamida ah haddaad meel ka hesho inaad ka isticmaasho waxba naala aynu u baahnayn sanadkiisaa daciif waxaa kaloo jira xadiid imaamu axmed iyo abaraani fi lkabiir ay ku wariyeeno isagana uu leeyahy jacla bni mura nabigu sala allahu alayh wasalama wuxuu yihi man iltaqaa luqaatan yasira baadi yar ninkii hele ee qaata xablan aw dirhaman aw shibha dalik xarig iyo shilin iyo wax lamida waxaa yaryarkoo kaleeta ninkii helaayey falyucarifnihaa alaaata ayaamin saddex maalmood ha naadiyo fain kaana fawqa dalika waxa aan soo sheegnay hadduu wax ka yar badan yahay maalkuna falyucarifhu sittata ayaamin lix maalmood ha naadiyo xadiidka isagana daciif weeye kuwaa iyo xadiidkaa saxiixa fuqahadu intay isku dareen bay maalkii qaybiyeen waxaa kaloo yidhaahdeen nadarka saxiixa ahna yaqtadii dalika inaan muxayarkaa la naadinin sababtoo naadada ah qofku waa juhdi iyo dadaal iyo mashaqo uu gelayo wey haddii waxani qofkii lahaaba uusan raadinaynin oosan wax qiimo badan ba ahayn xataa qaaliban hadduu ma qof shiliyuu ka lumay waxba kaga leexan dhowr shil maxaa ka weydiin buu leeyahayo qofkii lahaaba ahmiyad iyo daydeba kuma hayso marka waxaan qofkii lahaaba daydayaynin inaad adigu kulfo iyo kharash iyo culays u gasho oo lagu waajibiyo nadarka saxiixa ma keenay yidhahdeen uma idaa carafa sanadan sanad hadduu raadiyo lam tadkul fii milkihi geli mayso haddaad weydo anaa iskale sooma waad naadisay waad naadisay sidee baad ku milkiyeysaa marka sanad baad naadisay intii la rabay baad raadisay dadkii lahaa waad weyday nabigu wuxuu yidhi fain jaaa saaxibuhaa si wailaa fa huwa maalu llaahi yu'tiihi man yashaa waa maal ilahi ilahay kusiiya qaadanay markaad rabta inaad milkileed baadinimadii ammaanada ka saarto milkigaagana ku wareegta seed yeeli uma idaa carafa sanatan hadduu daadiyo lam tadkul fii milkihi geli mayso xataa yakhtaara tamaluka inuu milkiyey ilaa uu isagu doorto bilafdi arag faida khtaarahu hadduu doorto malakaha waa milkinaya waa inuu doorto oo u milkiya muxuu ku milkin karaa waxay yidhahdeen waa m m milku maalin bibadelin waa maal aad milkiyeyso laakiin haddii hadhow la yimaado aada gudayd gudi doonto muxuu shabahaa cuquud lbayc uu dhinaca ka shabahaa marka ilan bedelku hadda un baa lagu heshiinayaa iyo bedel baad bixinaysaa bayca wixii aad qaadanaysa beecana cinda shaaficiyati lafdi mooyeen ficil kuma asixi jirin beecu mucaaadka taa waxay keenaysaa bilafdi inay yidhahdaan faida khtaaraw hadduu k doorto malakaha waa milkeedaya <clears throat> wax kala duwan miyaa jira ha xukun maxaa jiraa intaad naadinaysay xukmu amaanatin bay dhahay marka aada milkidayna xukmu daynin bay yeelatay xataa low talifat hadday dhimato wax gaaro qabla an yakhtaara inta aanu dooranin milkigeeda lam yadmanha isagu ma gudayo haddaan tacaddi ka iman inuu ammaanayahay markaad go-aansatay ee tiri waan milkiyey kadib waa dayn gacantaada gashay weeye markii ninkiina ha yimaado si kasta hadduu wax u gaaro waa gud damaanad wey daamin baa tahay waidaa tamallaka hadduu milkeeyo uma jaaa uu yimaado saaxibuhaa qofkii lahaa yawma min adahri maalun adduunka ka mida ah. falahu akduhaa inuu qaatooyay bicaynihaa caynteedii in kaanat baaqiyatan hadday weli jirto neefkii xoolahaa weli haddii uu joogiya wixii lamidka ahaa qofkii lahaa inuu qaatuu xaqu leeyahay wailaa fa miluhaa haddii aynan nooleyn cayntiina wax lamiduu ku weydiisan aw qiimatuhaa qiimahay goonaysay mid bu kaa qaadanadba kay tahay wain tacayabad hadday ceeli soo gaartayna ilan daamin baad haydeen akhadahaa caynti wuu qaadan maca alarshi kabitaan ceebtaasi qiimo jabkay ku keentay baad kabi waxaana la qiimeynayaa cayntan oo ceebtan leh iyo iyadoo oon lahayn qiimaha udhaxeeya baad kabaysaa nabig ala fain jaaa aalibuhaa yawma min adahri faaddiiha ilayhi hadduu maalin uu yimaado waa inaad guddaa hadday cayntii joogtana waad siin haddaada cayntii ku kala tagtay ood waa hora qarrabsatay aduu qaadatayna de cayntiisii qiimaheedii baad siin taasay culimmadu waxay qiyaasan haleeshiiyaan dayn qof mucayana kugu lahaa qofki inaad weydi meelu jiro u sadaqay bay kuleeyihiin laakin in jaaa saaxibuha yawma min adahri faaddiha ilayhi baadidii baalladii waxba kama duwana wayukrahu waxaa karaahiye oo laga fiican yahay iltiqaatu lfaasiqi qof faasiqa ah inu baadidqaada waa laga fiican yahay sababtoo ah cadaalad la-aan haddaad xoolo qaado inay kugu dhumaan baa badan oo dembi un ka kororsatee ajiraadan ka helin <clears throat> wayunzacu minhu waa laga qaadayaa haddii lagu ogaado baanida inuu soo qaaday maamulka iyo maxkamaddu gacantiisa waa laga bixin wayusallabu ilaa iqatin qof aamin ahna oo cadaalad ahna waa loo dhiibi wayudamu waxaa lagu lamaanayn ila alfaasiqi faasiqa iqatun qof lagu kalsoon yahayo yushrifu calayhi kor meela cala fi tacriifi naadada qof ninka lagu kalsoon yahay waxaa laleeyahay ninkani isagaa soo helay naadada isagaa laga rabaa laakiin waa naadiye laguma aamini karo xoolaha gacan kuhaynteedana inuu qararansadaa laga yaabaayo cagta mariya laguma aamini karo xoolihii waa laga qaadi naadadiina waa loo diri waana lagu kormeeri inuu naadadiisii rabu in kale uma yatamallakuha alfaasiqu faasiqii baa yeelanaya waktigii haddii la gaaro naadadiina sameeyo wax soo sheegtana la waayo isagaa sahaya isagaa milkinaya waa xoolihiisiiy waa lagu wareejin markaas walaa yasixu asixi maayo laqtu cabdi addoon inuu baadi soo qaada asixi mayso fain akada hadduu soo qaada asayi fain akadaha asayidu sayidkii isaga lahaay hadduu ka qaada minhu addoonka kaana sayidu baa noqonaya multaqitan ninka soo helay ee ilaalinteeda laga rabo naaladeedana laga doonayo dibna ka yeelan kara haddii uu waajibkii guto wax yeeshana la waayo hal mas'alo baa baadidii ka dhiman intaa waxaad malahaydeen baadidii ha la xifdiyo hana la naadiyo waxaad tidaahdeen sanad naadiya haddayna tan iyo sanad gaariba karin baadi see la samay baadidan aan helay wax jiri karoo sanad sugi karaba maaha maxaan sameeyaa halkanaan imido container baadi ah oo baradha iyo yaanyo iyo khudaar aan ah helay haddaad itilaadaan containerka dhigoo sanad naadi waxbaa ka jir hadday baadidu tahay mimaa yasracu ilayhi اlfasaad waxaa waktigii naadada sugi karin oo fasaadaya ani waxba igama gelina sanad naadi baa la yiri intaad bakaarka iyo containerkeeda ku xidho yay baadi baladhaa ka luntay ay dheh miyaaladihii maya ujeedada loo naadin maxay tahay in la xifdiyo qofkii lahaana ka faa'iidaysa soo ma laba waxani waa maal idaacatu lmaalla lama ogolaa <clears throat> sida soo socotaan yiri marka waidaa lam yakun yumkin haddayna suuragal ahayd xifdu luqaati baadidii in la xifdiyo la hayo kalbaqiiki baakan qaraha aad tirahdaan iyo wanaxwi wixii lamida waxyaabaha midhaha iyo khudaartaa ah. ee tusaale ahaan weeye fasaadkoodu durbo xumaanayo wey yukhayaru waa la khiyaar gelin qofkii qaaday bayna aklihi wa baycihi waxaa la leeyahay iibi lacagtana mali ama adiguba waad soo adeegan lahayde iska cun qiimaheedina meel dhig alaa kulli xaal lacag baa loo bedeli ama adigu iska gado intaad cunto qiimaheedii keen ama qofkan iyo suuqa intaad ka gado qiimaheedii lacaq meel dhig saasaa lagu xifsinayaa ko uma yucarifu sanadan kadib buu sanadkii naalin taasi waa waa qayb kamida ah waxyaabaha fasaadku durbo fasaadaan wa in amkana islaaxu in la islaaxiyo wixii sidan kuma jiri karo laakiin in laga shaqeeyo la xifdiyo hadday suuragal tahay ka ruabi wey ruabki ruab baa heshay ruabkii timir buu noqon karaa laakiin shaquu u baahan yahay wixii in kharash la geliyuu u baahan yahay tii hore lafteeda soo gaditaankeedii hadday kharash u baahan tahay gaadiid lagu qaado iyo suuq la geeyo dilaaley la diro iyadaa kharashka laga goyay kharashka iyadaa wixii kasoo soo baxaa laga goyay hadday rutabki iyo in la islaaxiyo u baahan tahayna waxaa la fain kaana alaxabu sida dheefta iyo faa'iidada badan hadday tahay fii beycihi sidaa uu rutabka yahay inuu ku iibiyo baachu waa gadayaa aw tajfiifihi inuu ingejiyo hadday tahay maslaxadu siday ku jirtana jafafahu waa ingejinayaan hadday takliifiye kharash u baahatana iyadaa laga goynayaa intaa xoolihii baadida ahaa kaga baxay bini aadam lumay iyo ilmaha maalin walba dariiqyada lasoo dhigaye la qaado axkaamtoodii waatan iyadana laakiin hal mas'ala ku baraaruga soomaaliya haddaa tihiin soomaalidu ilmaha way qaadaan laakiin wuxuu yahay bay ka qariyaan ilmihii isagoo yar baa la qaadi islaam baa muujin reerkii unbuu ku dhex kori aabba iyo hooyi unbu maanta dhan ku hayaa inay reerku dhaleen buu haystaa reerkiina ma dhalin axkaam sharci oo cirdi lehoo dhaxal lehoo walaayo lah baa la xidhiirta mararka qaarkood markii gabadhii hala guursado la yidhaahdo iyadoo yar meel laga soo helay bay nuxnuxdu bilaabataa wiilkii ha guursada marka la yihaahdo bas wiilka meel baa laga soo helay iyo markaasaa dhuxdhuxi iyo xaqoqa ku bilowdaa iltiqaau lmambudi fasl iltiqaau lmambudi kii meel lagu tuuray ilmo la tuuray qaaditaankiisu fardu kifaayatin wey dadka qaar hadday qaadaan inta kale dembigu waa ka dhici haddaan wax qaadan la helinna intii ogaatay ee qaadi kartay way wada dambaabayaan ilaahayna subxaana watacala wuxuu yhi waman axyaaha fakaanamaa axya naasa jamiica naf ninkii nooleeya dadkao dhan qof nooleeyuu lamid yahay faidaa wujida haddii la helo laqiitun ilmo meel lagu tuuray baa lasoo qaaday xukima horta waxaa la xukumayaa bixuriyatihi inuu xor yahoosan addoon ahayn xukunka u horeeyeen siinayno horta inuu xor yahay oo uusan addoon maal ahayn baan xukumaynaa waayo asalku dadka waladathum ummahaathum xalaalo inuu addoon yahay oo asalkii ka baxay caddayn bay u baahan tahay qaacidada fikigaana waxay ahayd alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana iyo alyaqiinu laa yazuulu bishak asalka muctabarka iyo sharcigii dadku inay xor yihiin waa ko wakada muslim inuu yahay baana la xukumi in wujida haddii laga helo fii beladin meel iyo magaalo fiihi muslimun hal qof muslimana ha noqotee uu joogo wain nafaahu haba diide xataa hadduu yidhahda anu ma dhalin islaha muslim baa la xukumi xukune ilmaha haddii meel laga helo meeshaa muslim hadduu ku nool yahay ilmahaana muslim soo helay inuu muslim yahay bayn xukunka siin sabab waxay dhaheen dalaail il baa ukakacaya dalaalka umarkaati kacaya kow waxaa ka kaa ah ilmahan inuu muslim dhalay iyo inuu gaal dhalay labadaba way dhici kartaa nabigana waxaa ka sugan inuu yihi alislaamu yaclu walaa yuclaa caleyh islaamku rabba isagaa sareeya lagama sareeyo haddaad ilmihii diinta siisa gaalnimada diintii waxaad ka hormaraysa gaalnimada asalku waa islaamnimada inay ka hormarto masaladan xusuuskeeda waxay dhaheen adilatun tashhadu lihaada almacnaa baan haynaa maxaa kamid a xadiidka abureera saxiixaynkaa baa kamid a kullu mawluudin yuladu cala alfitrati ilmo kastaba fitradu ku dhashaa khaasatan fitrada bimacna alislaami haddaan ku fasiro wey fa abawaahu yuhawidaanihi markuu dhashay fitradu ahaa fadu tacqiib iyo tartiib bay keentaa soo ma fa abawaahu yuhawidaanihi labada aabbuu yuhuudnimada ku raacaa aw yunasiraanihi kristan bay ka dhigaan aw yumajisaanihi bay ka dhigaan fitradii muxuu kaga baxay oo diimaha kala ku galay tabacan liabawey kana aabbi hooye maba lahaba ficilaa laga hela aabbi iyo aan ku raacinna diin kale oo fitradii kaga saarna male tarjiix islaamnimada soo maa xadiid kale oo muslim wariyaan haynaa bay dhaheen oo ciyaad ibni ximaar xadiis qudsi wey ilaahay baa wuxuu leeyahay inii khalaqtu cibaadii xunafaaa faijtaalathum shayaaiin addoommadaydu iyagoo xaqa ku toosan baan abuuray kadib faadu tartiib iyo taciib weyo shayaadiin baa lumisay goormuu qofku lumaa bacda takliifi isagana waaba laqiiqu takliif ma gaarin xaniifnimadiibuu ku saabsan yahay adilo saddexaad baan haynaayo nabiga ala sl waxaa in badan ka sugan afaashu xataa atfaalu lmushrikiina fi ljanati inay gelayaan oy khadamu ahli ljanati yihin xadiidka iyo keyrka jannadana nabigu wuxuu yihi oo saxeenka ku taalla laa yadkulu ljanata ilaa nafsu mumina naf muminadaan ahayn janno ma gasho caruurtii mushrikiinta xataa ixtimaal mushrik hadduu jiro jannaday gelayaan inay muminiin yihiin baa halkaa ka dhalin oo ka dhalaalin bay yihahdeen wainamaa daahirka xukumka adduunyada waalidkoodii maadaama ay dhaleen ricaayadoodiina leeyihiin baa tabacan lagu siiyey waalid tabac looga dhigo fitradii looga saarana ma laha aduu intaa isku soo ururiyo wakadaa biislaamihii baa la xukumayaa in wajid wujida haddii laga he fii beladin fiihi muslimu joogo wain nafaahu haba diideed fain kaana macahu maalu ilmaha hadduu xoolo haysto muttasilun bihi la xiriira aw taxta ra'sii madaxiisa hoostiisa ku jira hadday meesha yaallaan xoolo ag yaalla ilmahan meesha mara lagu duuduubay oo la dhigay boorsana way ag taalla ama madaxa hoostiisa ah wax loo geliyey fa huwa lahu xoolaha isaga iskale rag baa hadday baarbaaraan ay xoolaha arkaan isaga isaga tegay xoolahana qaadan fain iltaqatahu hadduu soo qaado marka ilmo xurun muslimun qof muslim oo xoro amiinun aamin ah muqiimun oo negi oo nin safara aan ahayn oo socotaa uqira fii yadihi gacantiisaa loo daynayaa adiguba hay baa laleeyahay wayalzamuhu waxaa waajib ku ah alishhaadu calayhi markhaati u yeedho iyo wa calaa maa macahu wixii alaabiyo xoole ee la socda inuu dad markhaati geliya laga rabaa wama daliilu markhaati gelintaas waxay dhaheen qiyaasun awlaa weeye haddii nabigu amray xoolo in la markhaati geliyo in ilmihii baadida ahaa ee lasoo helay la markhaati geliyaay min baabi awla tii ay badnaan xoolihii manduubka ahayd in la qaado haddii markhaatiha loo yeelo kii waajibka ahaana min baabi awla inuu ka muhimsanya laga garta yihahdeen wayunfiqu yunfaqu calayhi wayunfiqu calayhi qofkii qaaday hayay ilmahan wuxuu ka biilayaa oo ka nafaqayn min maalihi xoolihiisii la socday biidn اxaakimi qaadigana fasax buu ka qaadan go ogolaansho ka soo qaadan wuxuu u baahan yahay iyo qiimayntu u geyn haddii ilmaha xoolo u watay kuwaasaa laga biiri ko fain lam yakun xaakimu laba mas'alaa halkaa ka iman doonta <coughs> waxaa la yihi maalna waa leeyahay idan xaakimna waa u baahan suuro waxay imanaysaa hadduu maal leeyahay laakiin xaakim jirin iyo suuro labaadoo hadduusan maal balahayn see la yeeli fain lam yakun xaakimun hadduusan jirin unfiqa minhu ah laga nafaqayn ama anfaqa minhu uu ka nafaqayn waashada u markhaati geli qaadi hadduusan jirin isagaa ka beeri dad buuna biilka u bixinaya markhaati ugu yeeri hadhow intuu weynaado xoolahayga xaggeed geysa inuu yidhahdaa laga baqayayo faraqakiska lalbiyo fain lam yakun lahu maalun xoolaba ma haysto ama way dhamaadeen intii way dhamaatay biilkii min bayt ilmaali baytka dawladda iyo baytka muslimiinta iyo qasnada dawladdaa laga biilayaa wailaa haddayna dawladba jirin ama dawladda qasnadeediiba haawadaysa oo faaruqtoo shirinba laga waayo maxaa la samayn ilmihii xaggeen laga biili cid ku tabarucda oo ninkii hayeyna inuu caruurtiisa ku daro bilaash ku nafaqeeya ma doonay diyaaro maaha maxaa la samay markaa uqturida waa la dayman calaa dimati ifl ilmaha qoortiisa xora loo dayman waana lagu qori hadhow marka ilaahay haddii uu qadaro weynaado baa soo dhihi korintaadi intaasaa ah kugu baxdayo faaturadan iyo biilkanaa ku yaaleen iyo shaqayso iska bix waa dade ixsaan baa lagu galay intaad weynaanaysay baa dayn lagaa sugayay shaqayso xoolaha iska bixi baa laleeyahy wain akada waadi uu soo qaadaa ilmaha yar cabdun addoon baa soo qaaday aw faasiqun mid faasiqaa soo qaaday aw man yadcalu bihi qof la guurayo min alxabari nagaadiga ila albaadiyati duurka la aadayaa soo qaaday wakadaa kaafir waxaa lamida ah gaal baa soo qaaday wahuwa ilmahana maxkuumun biislaamihi muslim inuu yahay baan xukunay intuzica minhu dadkaasoo dhan waa laga qaadi amaa addoonka isaga laftiisaa min jinsi lmaali aho tiisuusan tasarufkeeda iyo maamulkeeda lahayn tu ilmaha see u yeelanayaan maal baaban loo ogolayn inuu maamuleen bini aadam ka muhiimsan ma maamuli kare ka qaad wey faasiq soo maaha xoolihi laftoodan yaan loo daynin meeshana wax la milkiyayo ma yaallo laleeyahay qofa loogu dhiibo ha laga warqaba ma yaalle qof bini aadama wey xora saas darteed laguma aamini karo berri addoon intuu ka dhigto inuuba iibsadaa laga yaabaa waa addoon yaa iga gadan yidhaahdo suuqa geeye isna ka qaadaw qofka geediga ee raraya ilmaha yarkaa in la raro oo awr loo gureeyo oo dameer la saaro oo baadiye la wareejiyo magaalada uga fiican meeshaa degan gaalna berriba bilaa gaadhay iyo kaniisad gey ilmihiina muslim weeyaan xukunnay waa laga wada wareejintaba wadiltaqatahu snaani labaa soo wada qaaday watanaazacaa way ku murmeen waa isku qabsadeen <clears throat> laba nin baa soo wada qaaday ana ahayn iyo ana ahayn bay isku qabsadeen maxaa la samayn ilmaha kay maslaxad ugu jirtaa loo dhiibi falmuusiru ka waxaystaa almuqiimu enegi baa awlaa ku haboon ismaha maxaa maslaxaa wey isagaa ilmahan uga manfaca badan ninka mucsilka ah wuxuu siiyaa haynin dirma haddana kuma jirto oo biri uu qabi ninka waxoogay jeeb kale bal kanaa beeri kale oo dhaadhac uu ka heliye xagga u falmuqiimu falmuusiru lmuqiimuba awlaa ku haboon halkaas caawa ku diidina wallah aclam sal allahu ala nabiyina muxamadi waala subxaana allah bixamdi ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka wa ilayk